assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddobaad ee kitaabka musayna marka iimaankiisaas baa ballanqaad alla u ballanqaadaya wuxuu alla uu faray inuu fulinayaa sadaquu ka dhabeeyey maa caahadu llaha calayhi waxay alla ugu ballanqaadeen fa minhum man qadaa naxbahu waxaa ka mida kuwaas qaar gutay oo oofsaday muxuu ahaayey ajashoodii oofsaday oo markaa yani ku dhintay wa minhum man yantadiru qaar sugayana waa ka mid yihiin ila akhirihaa xadiidkan waxaa muttafaq calayhi wuxuuna ku iman doonaa alif wtulumiya wa sabcata cashar qowluhu layuriyana allahu wabidami alyaa-i wa kasri raa yuri ay layudhirana allahu alla waa muujin doonaa dalika linnaas arrintaas dadku alla u muujin doonaa bifatxiha bifatxihima layaraya an allah isagoo la yidhina waa la wariyey wa macnaahu daahir alla arki doonaa yani marka alle subxaana wa tacala ilan wixii dhaco dhanba waa arkayaa allun baa arki doona mise allun baa muujin doona waa marka ibhaam weeyaano waxyaalaha wax loo ibhaamiyana waxaa weeye ka mid ah in tacdiim waxasu wax aan laga salgaari karin oo la koobi karin inuu yahay wallahu aclam asaadisu cashar can abi mascuudi cuqbata bni camrin alansaariyi albadriyi radia allahu canhu qaal lamaa nasalat aayatu sadaqa markay soo degtay aayaddii sadaqada sadaqada dadka ku gabaabinaysay ee ajrigeeda sheegaysay kunnaa nuxaamilu calaa duhuurinaa dhabarkayagaan ku xamaalan jiray intaan suuqa tagno oon dadka alaabta iyo iibsadee qaadanaya iyo u qaadno ayaan ujraha sidaa kaga qaadan jiray si aan wax aan sadaqaysanno aan kasbanno fa jaa'a rajulun nin baa yimid fatasadaqa bishayin kahiirin xoolo fara badan buu sadaqaystay ninkaasuna cabdiraxmaan ibnu cawf ayuu ahaa baa <clears throat> fa qaaluu markaase gaaladii mushrimunaafiqiintii baa waxay yidhaaheen muraa muraa'in halnaga halagu sheegshee buu leeyahy halaga arko wa jaa'a rajulun aakharu nin kalena waa yimid waa ninkii aan soo maray abuu khaythama ahaa radia allahu canhu fatasadaqa bisaacin suus buu sadaqaystay suus timira faqaaluu markaasi waxay yidhaaheen in allaha laganiyun can saaci haada alla waa ka deeqtooyaya kankada suuskiisu alla muxuu kankada intan muxuu ku falayaa wal wuxuu la imaanaya ka saasay yidhaaheen fanasalad markaasay soo degtay kolkii munaafiqiinta alla uu suuratulbaraa'a oo ibnu cabaas ku munaafiq ku magacaabi jiray almuqashqisha iyo alfaadixa iyo ee ceebaysay ee fadeexadaysay munaafiqiinta markay soo degtay yaa alle wuxuu yidhi isaga oo ceebahoodii kashifaya alladiina yalmizuuna almutawiciin waa kuwa dura oo muxuu ahaa tacniya kuwa mutatawiciinta ee tabarucaya oo min almu'miniin fi sadaqaat sadaqada ku tacniya kuwa maalka badan bixiya ee dar alla u bixinaya mutasadiqiinta kuwa tacniya muraa ku sheega weeyaan waladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum kuwaan xooggooda mooyaane wax kale heli karinna kuwa tacniya weeyaan ee intay dhabarkooda ku xamaashaan waxay helaan kolkaas sadaqaysta kuwaasu marka labadaaba waxa ay ka sheegeen ba alle sidaa uga dara famutafaqun caleyh wahada lafdu lbukhaariy wanuxaamilu bidami nuuni wa bilxaa'i lmuhmala ay yaxmilu axaduna calaa dahrihi bilujra wayatasadaqu biha dhabarku ugu daldalayo ujra dadka ugu qaadayo markaasuu sadaqaysan jiray الsaaبع caشhر عan سعيid بn عبdالعaزيز سعيid بn عaبdالعaزيز التanuuخي عan ربيcaةa بn يزيد عan أbي إdrيس الkhulاnي magaciisana waxaa la dhihi jiray xayd الlhi بn cabdاللaahi baa la dhihi jiray nin taaبici oo wuxuu ahaa mujaab الdacwo amukhdrm abu ah radي الlه عanه عan أbi drin الغifaariي radي الlه عanه magaciisana la yidhaha jund بn junaada ama burayr بn junaada sidaan soo maray radي allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayh walihi waslm fيma yarwi can rabbihi tabaaraka wa tacaalى wuxuu ka wariyey rabbigii tabaaraka wa tacala iyo wuxuu ku yidhi yaa cibaadii inii xaramtu الظulma calىa nafsii wajcaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu war addoommahaygiyo waanu naftayda waan ka manciyey dulmiga waa ka manciyey oo idin dulmiin mahaye idinkana xaram baan ka dhigay dhexdiina inaa isdulmidaane ha isdulmiyiina yaa cibaadii kullukum daalun ilaa man hadaytuhu fastahduunii ahdikum addoommahaygii oo dhammaantiin waa luusantihiin ilaa qofkaan hanuuniya mooyaane hanuunin i weydiista waan idin hanuuninayaaye yaa cibaadii kullukum jaa'icun ilaa man atcamtuhu fastadcimuunii udcimkum addoommahaygii oo dhammaantiin waa gaajaysantihiin qofkaan qoodiyaan cunto siiya mooyaane ee cunto i weydiista anigaa idin siinayaeh yaa cibaadii kullukum caarin dhammaantiin waa qaawan tihiin ilaa man kasawtuhu fastaksuunii aksukum ilaa qofka un anugu aan huu siiya mooyaane ee hu weydiista waan idin huwinaya waa idin siinayaaye yaa cibaadii marka taas macnaheedu waxa weeyaan addoommaha inayna wax awood aanu ilahayn wuxuu alla siiya mooyaane qof wax tarasan kari lahaayo aanu ku jirin <coughs> yaa cibaadii inakum tukhti'uuna bileyli wannahaar idinku waad gaftaan habeen iyo maalinba waad gaftaan oo dembi baa idinka dhaca waana akfiru dunuuba jamiica aniguna dembiyaalka oo dhan waan dhaafaa faاstaqfiruunii ee dembi dhaafi weydiista aqfir lakum waan idin dembi dhaafayaaye yaa cibaadii addoommahaygiiyow inakum lan tabluguu durii fataduruunii idinku ma gaari kartaan dhibkayga oo aad kolkaa wax yeeshaan marka yani sidaasna macnaheedu maaha inay suuroobi karayso in alla wax la yeelo laakiin addoommuhu ay ka tabaryar yihiin ma ahe alla subxaanahu wa tacaala wax waxyeeli karaaba ma jiro lanna alla wixii kasoo soo hadhay oo dhan waa addoommihiisi marka addoommihii haddii ayna waxyeeli karaynin yaa kaloo waxyeeli karaya walan tabluguu nafcii waxtarkaygana ma gaari kartaan oo fatanfacuuni aad waxay tartaan yani ilin waxaan u baahanayba ma jiro yaa cibaadii addoomahaygiyow low anna awalakum wa aakhirakum haddii qofkii idinku horreeya iyo qofka idinku dambeeya wa insakum wa jinnakum iyo insigiinna iyo jinnigiinuba kaanuu ay ahaan lahaayeen calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum qofka keliyaha idinku taqwo badan ninka keliyaha idinku taqwo badan idinku cadabsi badan qalbigiisa oo keliya ay ku wada sugnaan lahaayeen oo sidaa ii wada caabudi lahaayeen <clears throat> maa zaada dalika fii mulkii shay-a waxba arrintaasu kuma ayna kordhiseen aniga mulkigayda iyo awooddayda iyo boqortinimadii ilaahnimadayda dhammaan haddaad qofka idinku cabsi badan sidiisa ay caabudaan yaa cibaadii low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum haddii ay kiina idinku horreeyay iyo kiina idinku dambeeya iyo insigiina iyo jinnigiinuba aad ku sugnaan lahaadeeno walalahaan lahaydeen qofka keliya ee idinku faasiqsana idinku macsiilowsan qalbigiisa aad lahaan lahaydeen sidiisa oo kale aad ii wada caasii lahaydeen ibliis oo kale aad wada ahaan lahaydeen maa naqasa dalika min mulki shay-an waxba ma ayna ka rideen ma ayna ka dhinteen arrintaasu mulkiga iyo iyo awooddayda boqortinimadayda yaa cibaadii low anna awalakum waakhirakum wainsakum wajinnakum qaamuu fii saciidin waaxid hadday kii idinku horreeyey iyo kii idinku dambeeyey iyo insigiin iyo jinnigiinuba aada istaagi lahaydeen meel bannaan oo keliya gegig keliya isugu imaan lahaydeen fasa'aluunii ay weydiisa ay beryi lahaayeen qofba wuxuu raba i weydiisan lahaa fa actaytu kula insaanin mas'alatah aan qof walbaba siiyo wixii uu weydiistay maa naqasa dalika mimaa cindii ma aanu ka yareeyeen arrinkaasu waxa aniga agtayda haya khasaaintayda iyo muxuu ahaayey hodantinimadayda ilaa kamaa yanqusu lmikhyad mikhyadkuna irbadda weeyaan ilaa sida irbaddu uga yarayso uga rida mooyaane idaa udkila albaxra haddii bad la geliyo irbad bad la geliyay baddaa waxay kala dhacdo oo kale mooyaane waxba mayna kala dhacdin dee irbadna bad la geliyo waxba kalama dhacayso yani waxba kama yaraynayo weeyaan yaa cibaadii inamaa hiya acmaalukum iyadu waa un camalladiinii camalladiinna un weeye arrintantada aan idinku eh, muxuaha idinku eh, idinkula xisaabtamayaayo ucsiihaa lakum waa idin haynayaa oo idin koobayaa uma uwafiikum iyaha waan idin oofinayaa faman wajada khayran qofkii wax khayra helaayo falyaxmad illaaha allaha ku xamdiyo allihii waafajiyey ha ku xamdiyo waman wajada hayra dalik sidaa waxaanahayn qofkii helana falaa yaluumana ilaa nafsahu naftiisa mooyaane qof kale yaanu xanaanana isagaas yeelay qaala saciid saciid ibn cabdilcaziiz baa wuxuu yidhi kaana abu idriisa radi allahu can abu idriis alkhawlaani ba wuxuu ahaa idaa xadada bihada alxadiid xadiidkan kada markuu ku warinayo jasaa calaa rukbatayhi jilbihiisuu ku jilbiibsan jiray oo soo fadhiisan jiray jilbihii iyuu ku fadhiisan jiray aada buu ugu ihtimaami jiray yani rawaahu muslim wa rawaynaa can alimaami axmed bni xambali radia allahu canhu qaala laysa liahli shaami xadiidu ashrafu min hada alxadiid ahlushaam xadiidkan kada xadiid ka sharaf badan ma ayna warinin ahlushaamna wuxuu u leeyahay xadiidkan kada ruwaaddiisoo dhan ba kulligood waa wadaa ahlushaam xataa abu der min annawowi ilaa abi der dhammaantood waa wadaa waa wada shaamiyiin baabu alxafi cala lisdiyaadi min alkhayri fii aakhiri alcumr guubaabada laisku guubaabiyey in khayrka la ziyaadsado koolkii aakhiri cumri la joogo ilaan kama dambaystii weeyaane inuu camalka badsado qaala allahu tacaala awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara wajaءakum الnadiir oo miyaanaan idin cumri siinin muddo uu ku waana qaato qofkii wax waana qaadanayaayo wajaa'akum uuna idiin imaninna annadiiru kii digaya ku idin diga geeridii idinka digayana soo idinma imaanin qaala ibnu cabaasin radia allahu canhuma walmuxaqiquun macnaahu aayadan macnaheedu waxaa weeyaan awalam nucamirkum sitiina sana maa yatadakaru fiihi man tadakarada marka kale leeyahay waa wuxuu ka wadaa buu leeyahay lixdan sannadood soo lixdan sannadood ma anaan idin cumri siinin maxaad u waana qaadan weydeenoo u tooba keeni weydeenoo wa yu-ayiduhu waxaana arrinka taageeraya ibnu cabaas iyo muxaqiqiintu ay ku fasireen alxadiidu aladii sanadkuruhu in shaa allahu tacaala xadiidka aan sheegi doono wa qiila macnaahu amaaniyata cashara sana sideed iyo toban sannadood weeyana waa la yidhi wa qiila arbaciina sana qalahu xasan xasan albasri waa sidaa yidhi wاlkalbiy moxamed ibnu saa'ib alkalbi wa masruuq ibn اlأjdac ayaa sidaas iyagu ku fasiray wa nuqila can ibni cabaasin radia allahu canhuma ayضa ibni cabaasna arrintaa waa laga soo guuriyey lakiin kama sugna oo saasuu nuqila u leeyahay majhuul uga dhigaya wanaqaluu waxayna soo guuriyeen oo sheegeen ana ahla اlmadiina kaanuu idaa balaqa axaduhum arbaciina sana tafaraqa lilcibaada ahlumadiina kolkuu ninku uu gaadho afartan sano uu gaadho buu cibaadada u gu'i jiray inta ka horaysase waa muxuu ahaye cibaada iyo waxyaalo kaleba waa la imimaan jiray kolse hadduu afartan gaadho khalaas cibaadada u gu'i jiray wa qiila huwa albuluuq waa muddada qaangaadhkana waa la yidhi marka intaas wax wal mid walbaba mid kastay noqotaba waxa un weeyaan alla subxaanahu wa tacaala inuu u sheegayo dadka oo canaananayo qofkii intuu alla cumri siiyo waana qaadan waayo oo muxuu ahaye digniintaas qaadan waaya yuu cudurka ka zuulinaya marka cudurdaar malihid buu leeyahay wa qowluhu tacaala wa ja'akum الnadiir qaala ibnu cabaasin radia allahu canhuma waljumhuur huwa nabiyu sala اlه alay slam dhigahaas la sheegayaayo waa nebiga waa la yidhi waqiila shaybu cirada weeyana waa la yidhi qalahu ikrima cikrima ibnu cabdillaahi mawla bni cabaas radi allahu canhuma yaa sidaa ku fasira wabnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna alhilaali wagayruhuma wallahu aclam waama alxadiidu falawalu can abi hurayrata radi allahu canhu qaal can الnabiy sal l slam qaal acdar allahu ilaa mri'in ahara ajalahu xataa balaga sitiina sana acdar allahu alla waa cudur tiray waa cudurdaar tiray ilaa mri'in qof akhara ajalahu muddadiisa uu ajalshiisa dib u dhigigari dib uga dhigay xataa balaga sitiina sana ilaa uu ka gaadhay lixdan sannadood rawa albukhaari qofku muddadii geerida alla dib uga dhigay oo lixdan sannadood gaadhay cudurdaar dambe ma leh weeyaan macnihiisu acdara macnaahu waxaa weeye azaala cudrahu qaala alculamaa'u macnaahu lam yatruk lahu cudran idaa amhalahu hadihi اlmudda cudurdaar ugama aanu tegin haddii alle uu korto oo geerida dib uga dhigo muddadantada iyadaa yuqaalu waxaa la yidhaha acdar arajulu qofku waa cudurdaar muxuu ahay firay idaa balaga algaayata fi lcudri cudurdaaridda haddii uu gaayo ka gaadho yaa la yidhaahda marka waxa weeyaan xadiid kalena isaguna wuxuu sheegayaa qofkii toddobaatan sannadood noolaado inaan isaguna cudurdaar uuna lahayn marka hor qofkii lixdan gaadhayba aanu <coughs> cudurdaar aanu yeelanayn ninkii toddobaatan iyo siddeetan iyo isaguna waa kasii daranyahay wuxuu leeyahay man cumira fii ummatii sabciina sana faqad acdara allahu ilayhi fi lcumr alla waa ugu cudurdaartay xagga cumriga waxaana wariyey alxaakim ayaa wariyay can sahl bni sacdin saacdi radia allahu anhu canhuma waana xadiid saxiixa aلthaani can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala kana cumaru radia allahu canhu cumar baa wuxuu ahaan jiray yudkhilunii maca ashyaakhi badrin odayaashii badri dagaalkeeda ka qayb galay ayuu ila soo gelin jiray o ila fadhiisan jiray majliskooda kolkay cumar u imaanayaan majlis gaar a bay lahaayeenoo dadka kale aanu mxua iyaga gaar loogu xushmayn jiray ibnu cabaas buu marka kusoo dari jiray sidaa ugu soo dari jirayna laba arrimood labaduba way ku jirtaa mid waxaa weeyaan maamuusid uu maamuusayo ibnu cabaas radia allahu canhumaa ee qaraabadiisii mar rasuuli llahi sal ly slam uu maamuusayo iyo muxuu ahay maamuusid uu maamuusayo iyo istifaada laga faa'iidaysanayo cilmigiisa iyo caqligiisa fakaأna bacdahum wajada fii nafsihi waxay u ekaatay arrintu inay qaarkood ka caroodeen oo ka xanaaqeen naftooda iyogaan cadaysanin faqaala ay is yidhaaheen lima yudkilu haada macanaa walanaa abnaa'u milu muxuu kan yarkan noola soo gelinaya wiilal aan anaguba leenahaye faqaala cumaru radi allahu canhu cumar baa wuxuu yidhi innahu min xaysu calimtum wiilkanu meeshaad ogtihiin ayuu ka dhashay qoyskaad taqaanaan ee qoyskii nebiga sala alla alay slam yuu ka dhashay fadacaanii daata yawmin maalin buu ii yeedhay faadkhalnii macahum waa ila soo geliyey famaa ra'aytu ma aanan u arag annahu dacaanii yowmaidin maalintaa inuu iigu yeedho ilaa liyuriham inuu wax tusiyo mooyaane inuu fahmigayga iyo caqligayga inuu tusiyo inuu rabo mooy wax kale maana u arag saasay ila noqotay qaala markaasu wuxuu yidhi su-aalkan uu soo dhex dhigay marka markii meeshii la isugu yimid maa taquuluuna fii qowli illahi tacaala ida jaa llahi walfatxu aayaddaa maxaad ka leedihiin fasirideeda faqaala bacduhum qaarkood waxay idhaaheen umirnaa naxmad اllaha wanastagfiruhu idaa nasranaa wafataxa calayna waxaa nala faray inaan alle ku xamdino oo dembi dhaaf aan weydiisanno markuu alla na guuleeyo oo uu mxaa aan ka qabsanno gaalooyinka gaaladan wax ka qabsanno inaan ka rayno inaan sidaa yeello ana faray daahirkaas marka iska qabsadeen wasakata bacduhum qaarkoodna waa aamusay falam yaqul shay-an waxba ma aanu dhihin faqaala lii markaasuu wuxuu yidhi akadalika taqulu ya bna cabaas ma saasaad adna dhahaysaa faqultu laa maya qaala famaa taquul maxaad dhahaysaa qultu huwa ajalu rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam waa ajashii rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam oo aclamahu lahu uu ogeysiiyey oo markaad arrintaa aragto geeridaadii waa dhowaatee ogow la leeyahay oo camalka badso qaala wuxuu alla yidhi idaa jaa nasru llahi walfatxu markuu guusha alla ay timaado walfatxu iyo maka qabsashadeedu wadalika calaamatu ajalika taasuuna waxaa weeyaan jashaada calaamadeedii weeyaane fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru innahu kaana tawaaba tasbiixso maca rabbiga xamdigiisa ku tasbiixso oo dembi dhaafna weydiiso alla waa tooba aqbal badan yahay faqaala cumaru radia allahu canhu markaasuu cumarna wuxuu yidhi maa aclamu minha ila maa taquul sidaa aada leedahay ma wax kale ani ka fahmayaa ma jiro rawahu albukhaariy marka waa istinbaad ibni cabaas iyo cumar radia allahu canhum labaduba aayadda waxay mxu ahay ijtihaadkooda ayay ku fasireen wuxuuna noqday ijtihaad oo nas waafaqay oo xadiidka caaishaad ee soo socda ayaa isaguna caddaynaya inuu rasuulkuba sala allahu aleyh wali slm sidaa ku fasiray rawahu albukhaari athalif can caaishaةa radi allahu canha qaalat ma صlىa rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi wali waslama salaaة bacda an naزlat عalayhi ida jaءa nasr اllahi wاlfatx weligii salaad ma aanu tukanin markii ay kusoo degtay ida jaءa nasr اllahi wاlfatx intii ka dambaysa ilaa yaquulu fiiha wuxuun ku dhahayay subxaanaka rabbana wabixamdika allahuma اغfir lii saasuu dhahayay subxaanaka nasahnidaada rabbanaa rabbiga iyo wabixamdika iyo xamdigaaga la jirkiisa allahuma اغfir lii allo ii dembi dhaaf mutafaqun calayh wa fii riwaayatin fi صaxiixayni canha radia allahu canha kana rasuulu اllahi salى اllau alيyh wali wslam yukhiru wuxuu rasuulka alla badin jiray an yaquula inuu yidhaaho fii rukuucihi wa sujuudihi iyo majaalistiisaba wuxuu ku badin jiray inuu dhaho subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma اغfir lii yata'awalu lqur'aana qur'aanku ku camalfalaayey yata'awalu macnaheedu waxa weye yacmalu bilqur'aan weeyaan macnaa yata'awalu lqur'aana ee yacmalu maa umira bihi fi lqur'aan wixii qur'aanka lagu faray buu ku camalfalayaa fii qowlihi tacaala fasabbix bixamdi rabbika wastaqfirhu wa fii riwaayati limuslim riwaayad saddexaad oo muslim wariyeyna waxay ahayd kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali slam yughiru an yaquula qabla an yamuut intuuna geeriyoonin wax yar ka hor ogu wuxuu badin jiray inuu dhaho subxaanaka allahuma wbxamdika allahuma fir lii astaqfiruka waatuubu ilayk saasuu badin jiray inuu yidhaaho qaalat caaishaةu radia allahu canha qultu waxaan idhi yaa rasuula allah maa haadihi اlkalimaatu alatii araaka axdadtahaa taquluhaa maxay yihiin erayadantada aad soo cusboonaysiisay aad gadaal kala timid inaad dhahdo qaala markaasuu wuxuu yidhi jucilat lii calaamatn fii ummatii waxaa la ii yeelay calaamad ummadayda aa la siiyey idaa ra'aytuhaa markaan arko calaamadaa qultuhaa aan dhaho eryadan aan dhaho idaa jaaءa nasru اllahi wاlfatx kolkuu guusha alle iyo ka qabsashadeedu ay timaado fasabix bixamdi rabbika wastaqfir marka waan arkay wey manihii ila akhiri suura wa fii riwaayatin lahu riwaaya kaleo afraad oo muslim uu leeyahay oo waxay ahayd kaana rasul lah sal ly slm yugfiru min qowli subxaana allahi wabixamdihi astaqfir اllah waatuubu ilayhi qowlkaasuu badin jiray marka labadan riwaaya muslim iyagu way iswaafaqsan yihiin laakiin kuwii hore wax yar ka duwan yihiin marka waa inuu labadaba badin jiray qaalat qultu ya rasuula allah <clears throat> waxaan idhi ya rasuula allah araaka tukhiru min qowli subxaana allahi wabixamdihi astaqfir allah waatuubu ilayh waxaan ku arkayaa inaad badinayso qowlka isaga ah faqaala markaasu wuxuu yidhi aqbaranii rabbii rabbigay baa wuxuu ii warramay annii sa araa calaamatan fii ummatii inaan calaamad ummaddayda ka arki doono faidaa ra'aytuhaa aghartu min qowli subxaana allahi wabixamdihi astaqfir allah waatuubu ilayh markaan arko in aan waa inaan badiyo arrintaa iyada ah faqad ra'aytuhaa waanaan arkay calaamadii ida jaءa nasr اllahi wاlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja fatxkuna waa fatxu maka sabix bixamdi rabbika wastaqfir marka xadiidkan kada iyo xadiidkii ka horreeyeyba waxay tusinayaan in rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam lagu amray suuraddantada iyadaa lagu amray kolkii aakhir cumrigiisa uu gaadhay ee calaamadii ajashiisa inay aada u soo dhowaatay oo u arko inuu camalka badiyo الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إن allaha caza wajalla taabaca alwaxya alla waa u xidhiiriyey waxyiga calaa rasuulihi calaa rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam qabla wafaatihi geeridiisa horteed buu waxyigii aada lagu xidhiidhiyey xataa tuwufiya ilaa laga oofsaday akara maa kaana alwaxyu waxyu siduu ahaa markii ugu badnayd markii hore waxyigu inuu xogaa kala daahdaaho aayado yar soo degaan dhici jirtay laakiin e, birihii ugu dambeeyey buu waxyigu joogto ugu socday marka taasuna waa tusaale iyaduna e, inuu qofku markaasna camalka uu badiyo kolba haddii cilmigii lagu shubayo waxayga ah nebiga sal ly sl alla saa ugu badinayo muttafaqun calayh abuu muusa alashcari radi allahu canhu ayaa wuxuu dhihi jiray kolkuu da-aystay yuu iyo aada camalka u badin jiro markii la weydiiyo yuu wuxuu dhihi jiray waxaan u fiirsaday fardaha lagu tartamaan u fiirsadayoo markay ku soo muxuu ahaa gaayadii meeshii ay ku dhammaanaysay orodku ku dhammaanayay yaa aad loo garaacay oo aada loogaga orodsiiyaa marka aniguna muxuu ahay cumrigayga aakhirkiisa baan kusii dhowaay alkhamisu can jaabirin radi allahu canhu qala qala rasuul llahi sal ly slam yubcaثu kulu cabdin calaa maa maata calayhi rawahu muslim addoon walbaba waxaa lagu soo bixin doonaa wixii uu ku dhintay kolkuu dhintay wixii uu ku dhex jiray ayaa lasoo bixinayaa marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan inuu qofku camalka badsado kolkii muddoba muddada ka dambaysa camalka ka sii badiyo si uu u dhinto isagoo camal cibaado oo badan ku dhex jira oo isaga oo cibaadadii ku qoyan tahay loo soo bixiyo waxay jeclaayeen salafkii ridwaan ullahi calayhim qofku inuu kolkuu dhibanayo uu dhinto isagoo cibaado kolkaa gutay isagoo xaj ka soo noqday isagoo soon furay isagoo salaad soo tukaday wuxuu sidaas isagoo jihaad ka soo noqday rawaahu muslim baabun fii bayaani kahrati طuruqi اlkhayr e, mxua khayrka badnidooda ee caddaynta la caddeeyo inuu shay keliya huni aanu khayr ahayn khayrku anwacdiisu fara badan tahay qaala allahu tacaala wama tafcalu min khayri faina allaha bihi calayim wax alla waxaad samaysaanee khayr aba alla subxaanahu wa tacaala waa ogyahay waana yani idinka abaalmarinaya w min khayrin marka taasuna waxa weeyaan waa tacmiim weeyaan wax alla wixii aad samaysaan oo dhan waqaala tacaala wma tafcalu min khayr yaclamhu allah waqaala tacaala faman yacmal mifqaala daratin khayran yarah waqaala tacaala man yacmal saalixan falinafsi man camila saalixan falinafsi qofkii wax wanaagsan sameeya naftiisa unbuu u sameeyey aayadahaas oo dhan kolligood marka waxay tusinayaan wax alla wixii qofku uu sameeyey khayr hadar alla u sameeyaba in uu yahay wax laga abaalmarinayo marka nooc keliya khayrka mayna ku xadidin wاlaayaatu fi lbaabi kahiira وama alxadiidu fakahiraة jidا wa hiya غayru munxasira ma koobmi karayso fanadkuru طرفa minha طرف ka mida baan sheegi doonaa الأول عن أbي dri جندب بن جuناadة الغفاrي رضي الله عنه qاla qلtu ya رasuul الله waxaan rasuulka allow أyu الأعmاali أفضل camalada keeba ugu fadli badan qaala الإimaan bالlahi والجiهاad fي sabiilه iimaan alla la rumeeyey iyo jihaad fii sabiilih baa ugu fadli badan qultu uma ayu riqaabi qultu ayu riqaabi afdal addoommada la xoreeyu riqaabta ka wada riqaab waa jamcu raqaba qoorta ayaa raqaba la yidhaaha iyo cunuqba la yidhaahaa laakiin hadda qofkii oo dhan ayaa laga wadaa oo waxaa weeye min iطlaaqi اljuz cala اlkul muxuu ahaye addoommada la xoreeyo keebaa ugu ajri badan xoreyntiisu ugu ajri badan tahay qaala markaasuu yihi anfasuhaa cinda ahliha ka ugu nafiisan ahalkeeda ay ugu jecel yihiin wa agaruhaa hamanan oo ugu qiimo badan qofka ugu xoog badan ee ugu nashaad badan ee ugu kasab badan ee dadku qofka cidka haystaay ay aada ugu dhegan yihiinee qiimo badan mooye si kale ayna kusii daynin ka inaad intaad iibsato xorayso ee marka qof oday oo gaboobe laga soo dhammaysta iyo ilmo yar iyo waxyaala sidaasoo kale ah inaadan iibsanin aadan waxbaan xoraynayn intaa tidhaaho aadan ka ugu aadan raadsanin waxyaalaha marka udxiyada iyo hadyigi iyo caqiiqada iyo waxaa la bixinayo ama la sadaqaysanayo iyo xoolaha sakada marka laga bixinayo iyo iyaguna sidaasoo kale weeyaan qultu fain lam afcal haddaanan yeelinna qaala markaasu wuxuu yihi tuciinu saanican aw tasnacu liakhraq akhraqna waa qofkaas sanca aan lahayn qof sancaalow oo wax qabsanaya baad la qabanaysaa oo kaalinaysaa mise qof aan wax qabsan karaynin baad adugu u qabanaysaa labadaas qof inuu wax qabsada raba oo aan siduu farsamadii garanaynin inaad adugu qabato qof farsamadii garanayo oo laakiin caawinaad u baahan la qabato qultu yaa rasuul allah ara'ayta in dacuftu can bacdi alcamal iiga waran haddaan camalka qaarkii ka tabar yareeyo oo kari waayo qaala takufu sharaka cani innaas sharkaagaa dadka ka ceshanaysaa fa innahaa sadaqatun minka calaa nafsik waa sadaqad aada naftaada u sadaqaysata weeyaane haddaadan khayr aadan naftaada usoo jiidaynin waa inaad sharki ka badbaadiso weeyaan marka sadaqad naftaada ku sadaqaysay ku noqonaysaaye sharka dadkaaga kala kala joog dadka dhibkaaga dhibaatada ka weysan kaasna marka wax kari waayayaa ma jiro qofkii wax kale oo dhan kari waayaa inuu dhibaatadiisa dadka ka heshado waa kari karaa haddii alla waafajiyo nasal allah alcaafiya wtawfiiq xadiidka rawca muttafaq calayh wuxuuna kusoo noqon doonaa raqam alif wathulumiya wa tisca wa asaanicu waxaa weeyaan bisaadi lmuhmala hada huwa lmashhuur riwaayada saanic iyo daa'ic labadaasa jirto saasuu marka u saanic waa qofka wax samaysanaya haweenayda hadday farsamaley ay tahayna sanaac baa iyada la yidhaahaa fulana sanaaculyad muxuu ahaa akhraqna waa imaan doonaa wa ruwiya daa'ican bilmu'mala ay dayaacin min faqrin aw ciyaalin wanaxwi dalika qof baylah ah oo faqri sababtiisa ama ciyaal badni sababtiisa la baylaha oo taageero u baahan baad taageeraysaa jiro iyo wax sidaas iyo waalakhraqu aladii laa yutqinu maa yuxaawilu camalahu aqraqna waxaa la yidhaahaa qofka aan kari kare aan e, hagaajiraynin waxa uu rabo inuu qabsado haweenaydana kharqaa baa la yidhaahaa kharqaa qofta aan e, muxuaha aan farsamo lahayn siday guriga ay u dhisato kolay ku tahay iyo waxba toona aan aqoonin ayay kharqaa ku magacaabi jireen siduu shaacirkoodii uu yidhi idaa kawkabu lkharqaa'i laaxa bisuxratin suhaylin alaacad ghaslaha fi lqaraa'ibi wqaala nujuumu lbeyti fawqakum munhiju walamaa tuyasir axbulan lilrakaa'ibi warka waxaa weeyaan kaasaa la yidhaahaa athaani xadiidka labaad can abi darin radi allahu canhu ayضan ana rasuula اllahi sal ly slm qaal yusbixu waxaa waabariista calaa kulli sulaama min axadikum xubin kasta oo xubniha midkin ka midaba sulaamaa waxaa la yidhaahaa xubintii gaar u taaganee laf meel kale xubin xubina daleba waa la yidhaaha xubin baa la yidhaha marka xubnaha bani aadamkuna waxaa weye sida soo socota waa saddex boqol iyo lixdan xubnood buu jirkiisa oo lafood oo qaar dheerdheer iyo qaar gaagaaban bale bay ka kooban yihiin marka xubin walbaba waxaa ku waaberisanaysa sadaqa maalin kastaba yani waxaa laga rabaa marka xubnihiisa oo dhan inuu sadaqa ka bixiyo oo sidaa uu ku xoreeyo naarta kaga xoreeyo fa kullu tasbiixatin sadaqa marka sadaqadaasun inaa maal una ay wada ahayn ee wax la wixii khayrahoo dhanuba sadaqo uu yahay ayuu cadaynayaa markaasuu wuxuu yidhi ma waxaa weeye subxaan allahi kastaaba waa sadaqad wa kullu taxmiidatin sadaqa alxamdu lilaahi kastaana waa sadaqad wa kullu tahliilatin sadaqa laa ilaaha ila allahu kastaana waa sadaqad wa kullu takbiiratin sadaqa allahu akbar kastaana waa sadaqad wa amrun bilmacruufi sadaqa khayr oo qof la faraana waa sadaqad wa nahyun can ilmunkar sharka oo laga reebaana waxaas uu xun yahay iska daal la yidhaahna waa sadaqad wayujzi-u min dalika intaasoo dhanna waxaa ka kaafiya oo kaga filan rakcataani yarkachumaa min adduxaa laba ragcadood oo qofku uu tukada barqadi yaa kaga filan rawaahu muslim marka waxaa laga rabaa qofku anwaac alkhayraad oo kuwa kala gadisan ah oo kolkii isu geegeeyo aan ka yarayn saddex boqol iyo lixdan aan ka yarayn oo xubin walbaba marka wax ku hagaagayo xubnihiisa inuu maalintii la yimaadaa laga rabaa ama ha ka badiyo laakiin waa inaanu ka yaraynin isku nooc ha ahaadeen ha kala duwanaadeen hal nooc eh, laba nooc iyo eh, kulli anwaacdoo dhan ha wada kamilo xadiidkan marka waxaa wariyay muslim ayaa wariyey laba meelood oo kale ayuuna kusoo noqon doonaayo kun iyo boqol iyo afartan iyo kun iyo afar boqol iyo soddon iyo laba labada meelood buu kusoo noq noqon doonaa insha allah asulaama bidami siin اlmuhmalati wa takfiif اllaam wa fatxi اlmiim miimta dambe oo sulaama la yidhaha sulaami maaha almifsalu waa meesha kala baxa athani athaliثu canhu yani can abi dari radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam curidat calaya acmaalu ummatii waxaa la iisoo bandhigay camallada ummadayda la iisoo bandhigay xasanuhaa wa sayi'uhaa keeda fiican iyo keeda xunba waa lay tusay ummadayda waxay samayn doonto oo dhan fawajadtu fii maxaasini acmaaliha waxaan ka helay camalladeeda kuweeda wa wanaagsan al-adaa yumaatu cani ariiq waxa dadka dhibaayo oo jidka laga fogeeyo laga tuuro dhagax iyo dhala iyo qodax iyo wax sidaasa wawajadtu fii masaawi acmaalihaa camaladeeda kuweeda xunxunna waxaan ka helay annuqaacata xaakada oo takuunu fi lmasjidi masjidka ku jirto oo laa tudfan aan la aasaynin haddii la aaso markan waa khatia ma noqonayso oo way waa goysa khatianimadeedii xaaka masjidka lagu tufay oo aan la duugin baa ka mida marka dembigiin aan arkayn rawahu muslim alraabic canhu radia allahu canhu ana naasan qaaluu niman oo fuqaraa almushrikiin ee muslimiin ah ayaa waxay dhaheen yaa rasuula allah dahaba ahlu duhuuri bilujuur waa la tageen kuwii maalka badan lahaa ajriyaalkii adduhuur waa jamcu dahrin weeyaan maalka faraha badan wey isagaa sheegi doonee say ula tageen yusalluuna kamaa nusalli way tukadaan sidaan tukanayno wayasuumuuna kamaa nasuum wayna soomaan sidaan u soomayno wayatasadaquuna bifuduuli amwaalihim wayna sadaqaystaan xoolahooda dheeraadka ee baahidooda ka dheeraadka oo taasay marka nala dheeryihiin marka kolka sidaa ay leeyihiin xasad kama ahe waxay kamid waxaa weeye tanaafus oo marka waxaa weye in laga camal batay khayrkana in lagu tanaafusaa inuu mashruuciyo hor halabu amray waa kaynu soo maray qaala markaasu wuxuu yidhi awalaysa qad jacala allahu lakum maa tasaddaquuna bihi oo soo ma aha inuu alla idin yeelay idinkaba waxaad sadaqaysataan waxaad sadaqaysataan ba idin balaadihin waxaad sadaqaysataan waa heli kartaan ina bikulli tasbiixatin sadaqa subxaana allahi kastaba waa sadaqad wa kulli takbiiratin sadaqa allahu akbar kastaba waa sadaqad wa kulli taxmiidatin sadaqa alxamdu lilahi kastana sadaqaa ku jirta wa tahliilatin laa ilaha illa allahu kastana sadaqa wa amrun bilmacruufi sadaqa wa nahyun cani lmunkari sadaqa khayrka oo dadka la farana sadaqa ku jira sharka oo laga reebana sadaqa ku jirta wa fii budci axadikum sadaqa midkiin galmadiisa islaantiisa u galmoonayana sadaqad baa ku jirta budciga marka hadda waxaa laga wadaa jimaaca laga wadaa qaaluu markaasay waxay yidhaaheen ya yaa rasuula allah taasay la yaabeen oo oh, intii kale oo dhan mayna la yaabine islaantiisa galmadu u galmoonayabaa qofka sadaqa aho ajri laga siinayaa taasaa la yaab ku noqotay markaasay waraysanayaan nebiga sala allau alayh wasalam ayaatii ya'tii axadunaa shahwatahu ma midkayaa shahwadiisa la imaanaya o shahwadiisa gudanaya oo naftiisa u raaxaynaya wayakuunu lahu fiiha ajrun oo ajrina ku lahaanaya qaala markaasu wuxuu yidhi ara'aytum isaga oo u caqli celinaya oo waxa ay garanayaan ugu mihaalinayo wuxuu ku yidhi bal waxaad ka warantaan low wadacahaa shahwada hadduu dhigi lahaa oo gelin lahaa fii xaraamin mawdic xaraam farji xaraama hadduu ka gudan lahaa akaan calayhi wisrun dushiisa dambe ma ahaan lahaa marka nacam weeyaan macnuhuna fakadalika sidaasoo kalebow idaa wadacahaa fi lxalaal markuu xaraam dejiyo meel xaraama uu ka guto shahwadiisa kaana lahu ajrun ajri ugu sugnaanaya rawaahu muslim muslim baa wariyay kaasoo kale marka waxaa lagu magacaabaa qiyaasulcagsi baa la yidhaahaayo waa shaygu didkiisa looga qiyaasto oo xukunka didkiisa la siiyey cagsiga isagana la siiyo marka zinadii dembi bay leedahay nikaaxi xalaasha ahaana ajir buu leeyahay adduhuuru waxaa bihaa lmuhallatha sada saddexda dhibciyood leh al amwaal wax hoolaha fara badan waaxiduhaa dahrun alkhamis xadiidka shanaadna canhu radia allahu canhu can abu dar qaala lii qaala qaala lii nabiyu sala allahu alayh waali slam nebiga wuxuu yidhi laa taxqiranna min almacruufi shay-a walow an talqaa akhaaka biwajhin taliiq ha yeeraysanin oo ha xaqirin oo ha fudaysanin oo fudaysi daraadda ha isaga dhaafin wax oo khayr ah wax macruufa yacni khayr ah macruuf waxaa la yidhaha waxa caqliga iyo sharciguba ay aqoonsanayaanay qirayaan baa la yidhaahaya ha yaraysano ha fudaysan ha iska dhaafin waxaan maxaa ka macnaa ha dhihin saamee wixii khayr oo samayn kartaba walow an talqaa akhaaka haba ahaato inaad walaalkaa la kulanto biwajhin طaliiqin weji furfuran inaad kolkaa qofka walaalkaa aada salaamaysa aada iska hor timaadaan aada bashaasho iyo weji furfuro iyo soo dhoweyn kala hortagtaba ha ahaadee wixii macruuf oo dhan samee rawaahu muslim wuxuuna xadiidkanu laba gooro dambe buu soo noqon doonaayo sitomiya hamsa wa tisciin iyo sabcumiya sita wa tisciin labada lambar buu kusoo noqon doonaa asaadisu can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam kullu sulama min annaasi calayhi sadaqatun kula yawmin tatlucu fiihi shams kullu sulaama xubin kasta oo min annaasi dadka kamida ah, yani xubnihiisa kamida ah, calayhi sadaqatun sadaqad baa dushiisa oo ku waajibaysa kula yawmin tatlucu fiihi shamsu maalin kastoo qoraxa ee soo baxdaba markaas sadaqadiina inayna ahayn maal uun ayna ahayn wixii khayr oo dhanba sadaqa uu yahay ayuu haddana sheegayeeyo sidii xadiidkii abu abudari aan soo marayba ee laba xadiid ka horreeyeyda isna sida oo kale u sheegay tacdilu bayna alifnayni sadaqa laba inaad u kala garsoorto laba qofaa ishaysata aada kala saarto ood si xaqa ku kala saartaayo waa sadaqad wa tuciinu arajula fii daabatihi qofka oo gaadiidkiisa aada ku caawiso fa taxmiluhu calayha aad dul saarto ood fuushiiso aw tarfacu lahu calayha mataaca ama aada ugu rarto alaabtiisa aada ugu rartaana sadaqatun sadaqad weeyaan alaab ka dhacda isagoo dusha saaran ood usoo dhiibto kolkuu raranayo alaabta kula rarto albaabka ood ka furto isaga oo qof da-weyniyo ahoo culus iyo oo jaranjarada aan ka kori karin ood gacanta qabato wixiiba aada ku caawisaaba sadaqad weeyaan safka oo aada uga baxdo adigu soo fadhiisa aad tidhaaho ood uga kacdo tidhaahdo halkan kada wixiiba noocaasoo dharihiba sadaqa weeyaan waalkalimatu ayibatu sadaqa ereyga wanaagsan ee qofka qalbiga u qaboojinaya eed kula hadlaysaana waa sadaqad gaaraan hadduu yahay qof murugaysan oo ama qariib oo aada maaweelinayso oo murugta iyo cilbaysiga iyo aada ka baabi'inayso sadaqad wey waxa ah, wixii hadal wanaagsana ah. wa bikulli khaطwatin tamshiiha ila salaati sadaqa tallaabo kasta oo aada u soconayso salaada xaggeedana sadaqad baa ku jirta wa tumiitu aladaa cani طariiqi sadaqa inaad jidka ka fogayso waxa dadka dhibaayana sadaqad baa isagana ku jirta muttafaqun calayh isaguna waa mar labaad buu imaan doonaa isaga oo lambarkiisu uu yahay sitomiya arbaca wa tisciin wa rawaahu muslimu ayضa min riwaayati caaishaةa radia allahu canha muslim baa isaguna gaar u wariyey isagoo laakiin min riwaayati caaisha ah oo aan ahayn min riwaayati abi hurayra radia allahu canhuma qaalat qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wali wasalam inahu xaalku wuxuu yahay khuliqa in la abuuray kullu insaanin min bani aadam qof kasta oo bani aadamka ka midaba calaa sittiina wa halaaa mi-ati mifsal muxuu aha lixdan iyo saddex boqol oo xubnood lixdan iyo saddex boqol oo xubnood buu qof waliba jirkiisu ka kooban yahay lafihiisa marka la kala tirtiriyo faman kabara allah qofkii alla u takbiirsada wa xamida allaha alle ku xamdiya wahallala allaha alle u tahlishada laa ilaha ila allah istaa wasabaxa allah alla u tasbiixsada wastakfara allah alla dembi dhaaf weydiista wacasala xajaran can ariiqi annaas oo ka fogeeya dhagax jidka dadka aw shawkatan ama qodax aw cadman ama laf can ariiqi annaas ninka jidkiisa ka fogeeya aw amara bimacruufin aw nahaa can munkar ama wax khayra dadka fara ama shar ka reeba cadada sitiina wahalaaثimi'a tiradii lixdaa lixdankaa iyo saddexdaa boqol intooda isku iskula eg fa innahu yumsii yowmaidin maalintaa waa gabaldhacsanayaa waqad zaxzaxa nafsahu can innaar yamshi bishiin hadday noqotona waa soconayaa weeyaan maalintaa iyada ah wuxuu gabalku u dhacayaa isaga oo naftiisa naar ka xoreeyay oo naar naftiisa ka fogeeyey xadiidkan kada marka xadiidkii abudar ee hore iyo kii abu hurayra ayuu la macnayahay in xubnaha mid walbaba laga rabo sadaqa laga rabo maalin kastaba laakiin sadaqadu ayna maal uun ayna ahayn intaaso dhan waa iskula mid lakin cibaaradooda kala duwan kanaana u tafsiil badan waxaa sida oo kale isaguna xadiidantada lamida ah, ibnu cabaas baa isaguna kanoo kale wariyey cinda abaraani waana xadiid saxiixa isaguna marka saddexdaa saxaaba afartaa saxaabaduba abu dar iyo abu hurayra iyo caaisha iyo ibnu cabaasbaba arrintan tada warinteeda ayaa isku waafaqeen asaabicu canhu yani can ibni cabaasin radi allahu can abi hurayra radia allahu canhuma canhu qaala can الnabi sal ly slm qaal man gadaa ilى اlmasjidi aw raax qofkii u jarmaada xagga masjidka yani gelinka hore aada aw raaxa ama u baqoolo yani gelinka dambe aada duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii meelahaas u aada acadda allahu lahu fi ljannati nusulan kulamaa qadaa aw raax alla wuxuu u diyaariyaa jannada sooriyuu ugu diyaariyaa mar alla markuu aado gelin hore u aado ama gelin dambe uu aadaba mar alla markii masjidka u aadaba sooriya loosii diyaarinaya sooriya loosii diyaarinaya sooriyooyinka alluuna marka ka baxaynin diyaafad alle iyo risqi alle iyo yaa loo diyaarinaya xadiid kale waxaa muttafaqun caleyh isaguna wuxuu imaan doonaa kun iyo saddex iyo konton lambarkiisu isagoo yahay buu soo noqon doonaa annuzulu alquutu wاlrisqu wamaa yuhaya-u lidayf nuzulka kaasaa la yidhaahaa waa quudka iyo risqiga iyo waxaad martida loo sii diyaariyo ee intayna imanin loogu sii talagalo taasaa la yidhaahaa الثامن canhu radia allahu canhu يعني عن أبي هريرة قال قال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم يا نساء المسلمات haweenka مسلiمaaتka ow laa تxqirana jaaratu lijaaratiha walow firsana shaatin متfq عalيه yayna quursanin naag derisi deriskeeda yayna u quursanin wuxuu ay rabtay inay u hadiyeyso waxay eri karto ay rabtay inay uhadiyeyso koob shaa ha ahaado xabad canjeera ha ahaato xabad muusa ha ahaato iyoinaa dhihin waxaan miyaa dad lagula hagaagi karaa oo inaa yaraan isaga daynine ha u hadiyeyso walow firsana shaatin wanay qoobkeedba ha ahaadee neef adhee qoobkiis oo la gubay ba hata majintii oo dhan aan ahayn yani ha ahaatee iyoyna yaraysanina ha u hadiyeyso xadiidkana waa mutafaq calayhi wuxuuna ku imaan doonaa raqam ثulثumiya وasita qaala jawhariy abu ismaaciil aljawhari ayaa wuxuu yidhi kitaabka la yidhaaho saxaax la yidhaahee luqada ninka alifay weeyaan ayaa wuxuu yihi alfirsanu min albaciiri kalxaafiri min addaaba ehm, firsanku awrka nifka geela marka laga fiiriyo qoobka mxuu bahalahan daabada dawaabta aqoobkooda oo kale yani meesha uu ku socdo weeyaan qaala warubama suciira lishaah in wanayda loo soo caariyeysto oo yani iyadana lagu sheegana waa suruuda laakiin asal ahaan firsanka waxaa iska leh geelaa iska leh marka waxaan weeyaan waa qoobka hoose marka hadda adhi baa la sheegayaayo raaf adhi kolay ku tahay haddii uu yahay yaan gomod adhi haddii uu yahay kolay ku tahay waxba yayna u quursanin wax alla wuxuu kartaba yayna ka hatanin marka khayr yaryaraysi male weeyaan sharna waa sidoo kale yaryaraysi male aayaddaa dhammaysay faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara nabiguna sala allau alay waslam uu ku magacaabi jiray alfaadatu aljaamica aayadda wax walba uruursa ee keligeeda ee qur-aanka ka takooran uu ku magacaabi jiray التاaسع عnه عن أbي هريرة يعني رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعuuنa أو بضع وستuuنa شhuعبة iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan dhudood laamood weeyaan mise wuxuudu waa dhowr iyo lixdan laamood raawigaa shakiya marka faأfضلhaa ka ugu fadli badanu qowlu laa إlaha ilا الlah laa ilaha illa الlahu qowlkeeda weeyaan shucabta iimaankeeda ta ugu fadli badan wa adnaaha ka ugu liita ugu hooseeyaana imaatat اlأdaa can الطariiq jidka oo laga tuuro waxa dadka dhibaaya laga tuuro yaa ugu hooseeya wاlxayaau shucabta iimaankeeda ta ugu fadli badan wa adnaaha ka ugu liita ugu hooseeyaana imaatat اlأdaa can الطariiq jidka oo laga tuuro waxa dadka dhibaaya laga tuuro yaa ugu hooseeya wاlxayaau shucbat min aliimaan xishoodka iyo sariigtuna waa qayb qaybaha iimaanka ka mida weya muttafaqun calayh isaguna waa soo noqon doonaa raqam situmiya halaaثa wa hamaaniin ayuu kusoo noqon doonaa ah, albidcu min halaaثa ilaa tisca dhowr kolkii la yidhaha dhowr shay marka la yidhaha yani wixii un toban ka hooseeya baa la yidhaahaa labana ka badan marka tii bay lamid tahay bidcdu waa cadad mubham ahoo Eh, saddexna ugu yartahay sagaalna ugu badan tahay bikasri ilbaa bidc waqad tuftaxu dabci in la yidhaahna waahay suurowdaan wa shucbat lqica shucbaduna waa qaybta weeyaan alcaashiru canhu yani can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alيyh wali slama qaal baynamaa rajulu yamshi biطariiq mar uu nin socday jid uu socday musaafir uu ahaa xadiidkan kada bal aada iyo aada ugu fiirsada ee waxaa weeyaan nin loogu dambi dhaafay ay sababtiisa ay sababtiisa nin loogu dambi dhaafay buu sheegi doonaa u kale oo ka sii darana wuxuuba sheegi doonaa naag zaaniyad ahayd oo ay sababtiisa loogu dambi dhaafay waxa dambi dhaafku ku jiraa marka qofna garan maayo wax aad kula yarbaa suurowda alle agtiisa inuu ku weyn yahay oo kaa lagugu damdaafo janno lagugu waajibiyo wixii khayrahoo dhan ba marka waa inaad samayso eed gaari kartaba mar uu nin socday ishtada calayhi alcatashu oon baa ku darraada oon daran baa qabtay fawajada bi'ran ceel buu helay ceel buu yimid fanazala fiiha waa ku daadegay oo waa galay fa shariba waa soo cabay uma kharaja waa soo baxay fa idaa kalbun waxaa kusoo kadiyay isagoo la kulmaayey ay oo yalhahu hiraan hiraya kolku carabka intuu soo baxi afka kala qaada hahid adhig iyo haygaa u fara badan adhiguna kolku kululaada isna waa sameeyaa ay sidaa yeelaya yuu arkay yaakulu oo cunaaya aharaa ciidda qoyan darka iyo meelihii laga cabcabay biyuhi ku daadaateen leefleefaya buu arkay min alcatashi oon daraadi faqaala arajulu ninkii baa wuxuu yidhi naftiisa is yidhi laqad balaga hada alkalba min alcatashi midlu aladii kaana qad balaga mini aygan oonku wuxuu ka gaadhay halkuu iga gaadhay siduu oonku i buu ayga hoyaa naftiisu uga qiyaastay marka waa naf iyo naf ilan weeyaane haddaanu oonkaas soo mari lahayn qofkaas waxaa laga yaabaa inaanu dareemayn kada dhibaatada haysata marka waxaa la yidhaahaa qof aan weligii gaajoonin qofka gaajoon ma garanayo dhibaatada haysataa qof aan weligii jiranin ka jiran dhibaatadiisa ma dareemayo laakiin qofku wixii dhibaato ee soo martay kolkuu arko qof ay tii oo kale haysato ayuu dareemi karaa oo dhahaya sow tii maaha gaajo sowtaan ogaa ma aha oon sowkaan ogaa ma aha cudur sowki markaasu u gurmanaya sidaa daraaddeed ba alle subxaanahu wa tacala rasuulkiisa sala allahu alayh waali wasalam intuu agoonnimo kusoo koriyey goortii dambe weynaaday waxa kusoo dejiyey yuu xusuusiyo oo yidhi alles adiguba markaad dalatay agoon baad ahayde agoonta u roonow faqiirna waad ahayde fuqarada u roonow oo masaakiinta iyo hacanaananin soonka waxa alle uu u waajibiyey iyada nafteeda xikmada ku jirta taasoo kale lagu sheegaayo dadka aqniyada ahi inay dareemaan dadka fuqarada ihi ee dhibaatada ay qabaan oo gaajada ah inay dareemaan buu alle subxaanahu wa tacaala uga xirmaaniyey quudkii ay haysteen kolalka qaarkood marka ninkii naftiisu uga qiyaastay oo markaasuu yihi aygan soo oonku kaan sidii u yahaye uma hayo fanazala albi'ra ceelkii buu ku degoo ku noqday famala'a khufahu iskaarbihiisii buu ka soo buuxiyey maa'an biyo uma amsakahu wuxuu ku soo qabsaday bifiihi afku kusoo qabtay ilan gacmaha waxaa derbigi kusoo fananaya oo soo koraya mbeelkii marka afuu kusoo qabtay biyaha ahaa ثuma raqiya waa soo koro waa soo fantay fasaqa lkalba aygii buu waraabiyey fashakara allahu lahu allo marka waa u dembi dhaafay shakara allahu lahu allo waa u mahadnaqay fagafara lahu waa u dembi dhaafay oo jannuu geliyey qaaluu markaasu waxay dhaheen yaa rasuula allah ina lanaa fi lbahaa'imi ajran oo bahaa-imta xoolaha iyo majaahidiinta ma ajar baan ku leenahay bani aadamka unbay moodayeen inuu ajri leeyahay qaala markaasuu wuxuu yidhi fii kulli kabidin ratbatin ajrun beer qoyan oo dhanbaba ajar baa ku jira beer qoyan yani xalmadu xinool xinool oo dhanbaba wixii dhibaatada ka bixiyaayo bisad ha ahaato ay ha ahaado shimbir ha ahaato wuxuu le ajar buu leeyahay muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin lilbukhaariy fashakara allahu lahu fagafara lahu faadkhalahu ljanna adkhalahu ljanna tanuu marka muxuu ahaay ee bukhaari la sii dheeraya inuu janno ku galay marka ay baa sidaas nin janno alle ugu geliyey maxaad u malaynaysaan qof bani aadama oo weliba muslima hadduu waxar yahay ama ari neef ariya uu yahay ama dameer uu yahay oo xoolahaas dadku ay dhaqdaan ku intifaacdaan ee kasii muxtaramsan uu yahay waa kasii ajri weyn yahay hadduu bani aadam yahay waa kasii ajri weyn hadduu mu'min yahay mu'min saalix hadduu yahay miskiin agoon waxaasoo dhan marka waa ka sii ajri badan yihiin wa fii riwaayatin lahumaa yacni lilbukhaariyi wa muslim baynamaa kalbun feeriya marka tanna waa naagtaan sheegaynay baynamaa mar kalbun ay yutiifu uu ku wareegaysanayo birakiyatin ceel ceelka magacyadiisa ay ka tahay rakiya qad kaada yaqtuluhu alcatash wuu ku dhowaaday oon inuu dilo oon daranahayo uu la dhiman gaadhay id ra'at uu waxaa aragtay baqiyun naag zaaniyad ah ayaa aragtay faajirad ah min baqaayaa bani israa'iil oo dhilooyinkii bani israa'iil ka mida fanasacad muuqaha hufkeedii bay siibtay fastaqat lahu bihi way ugu soo dhaamisay intay ku xidhay gambadeedii ku xidhay oo dawris uga dhigta usoo dardartay iyo ku waraabisay fasaqathu way waraabisay fagufira lahaa bihi waa loogu dambi dhaafay bal dembigeeda weynankiisa iyo camalkiisa yaridiisa camalkeeda yaridiisa isu fiiriya marka kaasaana lagu dambi dhaafay raxmaddaas ha u naxariisatay u qalbi jeclisanaatay makhluuqaad makhluuqaa alla ayuu alla ugu dembi dhaafay almuuqu lkufu wayutiifu yaduuru waa ku wareegaya weeyaan xawla rakiyatin wahiya albicru rakiyaduna bi'riga ceelka weeyaan alxaadi cashara canhu yani can abi hurayra radi allahu canhu can الnabiy sala اlه alay slam qaala laqad ra'aytu rajula yataqallabu fi اljannati fi shajaratin qatacaha can dahri طariiq kaanat tu'di lmuslimiin waxaan ku arkay jannada nin oo jannada ku gadgadoomayo oo ku barwaaqaysan oo hadbadan u daaqsanayo oo fii shajarati yani bisababi shajara geed daraadi jannada ugu raaxaysanayo jannada u galay qatacaha uu ka gooyey can dahri طariiq jidka dhinaciisa uu ka gooyey kaanat tu'di lmuslimiin muslimiinta dhibaysay geed qodax lahoo jidka kusoo fooraray oo dadka dharka iyo ka qabsanaysay ayay tanaan maalin dambe qof muslima marada ka qabsanin markaasuu intuu ka gooyey wujudkii ka fogeeyey markaasa isna lagu dambi dhaafay dhagax baa laga yaabaa in alla kugu dambi dhaafo marka rawaahu muslim ninkaas sidau xadiid kale uu sheegayo waxa weeya ninkaas wax xasan oo kalena ma lahayn halkaasu wax camal oo kale u ka lahaa xadiidkaasa wuxuu leeyahay nazaca rajulu lam yacmal khayra qatu غusna shawki can الطariiq ima kana fi shajaraة mucallaqaة faalqaaha وإma kana mawduuعa faamaatahu fashakara allahu lahu biha faadkhalahu اljanna nin aan weligii khayr kala samaynin ayaa ka fogeeyey oo ka qaaday jidka laan qodax leh laantaa qodaxda le markaa wuxuu leeyahy inay geed intay ku taalle ay kusoo soo fooratay jidka iyo iyo inay mid go-an oo jidka taalle ahayd ma kala garanayo raawigu leeyahay laakiin riwaayada horaad goyn sheegtay markaas ayuu jidkii ka fogay markaas alla mahadnaqay oo janna uu ku geliyey xadiidkaasuna waa xadiid xasan ah oo waxaa wariyay abu daawuud wa bnu xibbaan ayaa wariyay can abi hurayrata radi allahu canhu wa fii riwaayatin riwaayo kale waxa ahayd mara rajulu bigusni shajaratin calaa dahri ariiq nin baa soo maray laan qodax leh uu soo maray oo jidka dhinaciisa ku taalla faqaala markaasu wuxuu yidhi wallaahi la unaxyanna haadihi wallaahi waa inaan ka fogeeyaa midantada can lmuslimiin muslimiinta jidkooda waa inaan ka fogeeyo laa tu'diihim yayna dhibin eh fa udkila aljanna markaa janno la geliya ku galay وفي رواية لهma yعnي للشhaykhayn الbخarي وmسلم mid isku raacayna waxay ahayd بينmaa رaجuل yمشي بطريiq maruu nin jid socday wajada غusna shawkin calى الطريiq laan qodaxle buu jidka ka helay faأharahu waa ka durkiyey fashakara allahu lahu alla waa u maadnaqay oo fagafara lahu waa u dembi dhaafay waa hal mxuu ahaay laanoo qodax leh aلثaanي caشhر xadiidka labiyo tobnaad canhu radي allahu canhu can rasuuli lahi salى اlه alيه walي slam qaal man twadaأa faaxsana اlwuضuء qofkii weyse qaata ee weyse qaadka wanaajiya oo si fiican usoo u weyse qaata ثuma ata اljumca haddana jumcada yimaado jumcada usoo baxa fastamaca dhegaysta khudbada dhegaysta wa ansata aamuso oo dheg raariciya isu shuqliya khudbadaas gufira lahu waxaa loo dembi dhaafaa maa baynahu wa bayna aljumca isaga iyo jumcadii kale tagtay inta udhaxaysa iyo wa ziyaadatu halaaثati ayaam saddex maalmood dheeraad ah marka waa toban maalmood toban maalmood dembigood ayaa loogu dhaafaa qofkii sidaa yaal waman masa alxasaa faqad lagaa qofka ciidda taataabtaayo waa maalaa yacni maalaa yacni buu la yimid qofka wax maalaa yacniga la yimaadaana waxaa weeyaan jumco malo jumcada adigadu waa ka buraya marka yani waxaa e, lamida ila masaajidda berigii hore ciid bay ku gogolanaayeen qofka sijaadada khatiifada masjidka ay ku gogolan tahay iyo qofka taataabta oo kolka imaamka khudbaynayo ku ciyaaro oo daadaawada iyo qofka garhkiisa taataabta iyo farihiisa iyo tusbaxiisa warwareejiye iyo kulli qof alla qofka isku shuqliya waxa khudbada dhegaysiga aan ahayn oo dhanuba laqwi buu la yimid laqwuna jumcada waa buriyaa hajrigeeda xadiidka muslim baa wariyey wuxuuna ku imaan doonaa raqam alf wa mi'a wa hamaaniya wa arbaciin الثالث عشر عنه رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى اه عليه وسلم qاaل إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن wuxuu markuu weyse qaato addoonka muslimkiihi mise wuxuu yidhi addoonka mu'minkiihi raawiga kala shekeyay midooda ee ahayde faغasla وجهه wejigiisa uu dhaqo kharaجa min وجهihi wejigiisa waxaa ka baxa kullu khatii'atin nadara ilayha bicaynihi dembi kasta oo uu ku eegay indhihiisa uu ku eegay oo waxaan xaraam oon xalaal u ahayn uu ku fiiriyeyba oo indhaha ku kasbadayba way ka daadanayaan wejiga dhaqidiisa maca almaa'i biyaha la jirkooday baxaysaa mise wuxuu yidhi maca aakhiri qatri ilmaa'i biyaha dhibicdooda ta ugu dambaysa yay la dhacayaan wixii dembi ah indhaha ku saabsanaayo dhan halkaas wejiga markuu dhaqay kaga baxayaan faidaa qasala yadayhi markuu gacmihiisa dhaqana kharaja min wajhihi wejigiisa waxaa ka baxaya kullu khati'atin kaana batashathaa yadaahu dembi kasta oo gacmihiisu ay qabteen maal uu ku qaaday waxaan taabashadiisu xalaal ah inuu ku taabtay qof uu ku dharbaaxay wuxuu sidaasa maca almaa'i biyaha la jirkooda oo maca aakhiri qatrilmaa'i biyahala jirkooday dhacayaan buuhi mise biyaha dhibicdooda dhibicda ugu dambaysa fa idaa gasala rijlayhi markuu dhaqo lugihiisa dhaqana kharaja kullu khatii'atin mashadhaa rijlaahu waxaa baxaysa dembi kasta oo lugihiisu ay u socdeen maca almaa'i biyaha la jirkooday baxayaan mise wuxuu yihi maca aakhiri qatrilmaa xataa yakhruja ilaa uu ka baxo naqiyan min adunuub isagoo daahir iyo nadiif ka ah dembiyaalkii rawaahu muslim isna wuxuu ku imaan doonaa raqam alfu hamaaniya وacishriin الرaaبع caشhر canhu radي allahu canhu abu hurayra watamaanta can rasuuli الlahi sal اه alay slam qaala الصalawaaت الخams shanta salaadood wاljumcaةu ilى اljumca jumcada ilaa jumcada kale waramadaanu ilaa ramadaan ramadaan ilaa ramadaanka kale laga gaadhayo oo isna la soomo mukafiraatun kuwii dembi guud u ah weeyaan kafaara guud u ah limaa baynahuna inta u dhexaysa wixii dembiha ah ee u dhexeeyey salaad waliba iyadii tii ku horreysay jumca waliba iyadii tii ku horreysay ramadaan waliba sanada dembigeedi juunin mid waliba kafaara guud uu yahay waxaase weeyaan ida اjtunibat ilkabaair waa haddii laga fogaado dembiyaalka waaweyn haddii dembiyaalka waaweyn laga fogaado dembiyaalka yaryar taasay markaa ay dembi dhaaf u noqonayaan marka sidaasuu xadiidkan kadu shardigaasu u sheegay oo oh, wuxuu caddeeyey acmaasha saalixada ah waxa lagu dhaafayaayo inuu yahay dunuubta lagu dhaafaya inay saqaa'irta tahay ama kaba'irta iyadu toobay u baahan tahay ama fadliga alle subxaana wa tacaala ayaa lagu dhaafaa rawaaxu muslim الخامس عشر عنه رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم ألا أdلكم على ma يمxو الlaه bه الخطايا ويرفع به الدرجاaت miyaanan idin tusinaynin wuxuu alla subxaanaه وataعaalى ku tirtiro dembiyaalka oo darajooyinkana sare ugu qaado qaaluu markaas waxay dhaheen balaa ya nebi ya rasuul allah haa rasuulka allowna tus qaala isbaaqu اlwuضuء waa weysaqaadka taamyeelkiisa weysaqaadkoo la taam yeelo si fiican loo weysa qaato waa kow cala almakaarihi xaalaadka ay naftu karhanayso xaalaadka nafta ay karhanaysa ee qabowga daran iyo qoyalka daran iyo markuu qofku uu degdegsanayo iyo markuu lulmaysan yahay iyo xaalaadkaas oo iyo waysaqaadka iyo nafta ay karhanayso oo si uu fiican loo weysa qaato riwaaya weliba waxay dhahaysaa calaa sabaraat marka macnuhu waxaa weeye waqtiga qabowga waqtiga qabowga oo si fiican loo weysa qaato biyaha aan jidhka lagala maxaa lagala cararine si fiican loogu shubo loo weyse qaato wa kahratu lkhutaa tallaabooyinka oo loo badiya ila lmasaajida xagga masaajidda masaajidda oo masjidka meel dheer looga yimaado ama lagu soo noqnoqdo hadba salaadana loo yimaado waintidaaru salaati bacda asalaa salaad oo la sugo salaad dabadee kolkii maqribkii aad tukatay oo ceshiina halkii aad ku sugto fadalikum aribaad kaasaa ribaadkii ah heegan ahaan iyagana hashiisi ka ah kaasaa ah rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey laba gooro dambuuna imaan doonaayo alif wa halaaثiin iyo alif tisca wa hamsiin labadaa lambar buu kusoo noqon doonaa ribaadka waxaa la yidhaahaa ribaadka iyo muraabadadaba waxaa la yidhaahaa farda xidhashada fardaha oo la xidho xidhitaan baa ilan laga keena rabtigiia fardaha oo la xidho oo gaalada jihaadkeeda loo xidhaa ribaad la yidhaahaa marka haddana waxa la wixii cibaado oo loo heegan loo sii ahaaday iyadoon weli la gaadhin loogu sii talagalaba ribaadka waa la yidhaahayo marka kanuu ribaadkii runta ahaa ee ajriga badan lahaa kan weeyaan kan oo xagga jihaadka ku saabsanina isaguna ribaad waa yahay laakiin ribaadka runtii kanuu ka dhigaya xadiidka السادس عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رsuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم man sla الbardayni dakla الجنة متafq عalayhi labada qaboobe qofkii tukadaayo jannaduu gelayaa labada qaboobana waxaa laga wada isagaa sheegi doona waa subax iyo casarka labadaas salaadood si gaar ah bay salaadaha kale uga sii xag jiraan oo xadiidkeeduna insha allah ay imaan doonto muttafaqun caleyh isaguna wuxuu ku imaan doonaa raqam alf sabca وarbaciin albardani الصubx wاlcasru الsaabic cashar canhu can abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal lay slam idaa marida alcabdu aw saafar markuu jirrado addoonku ama uu socdaalo oo camalkuu awal hore samayn jiray uu ka yaraado oo aanu u suuragelin sidii hore u cibaadaysto kutiba lahu waxaa loo qoraa midla maa kaana yacmalu wuxuu samayn jiray oo kalaa loo qorayaa muqiiman saxiixan isaga oo muqiimahoo degan oo fayow camalkuu samayn jiray oo markaa safarkii sababtiisa hoos ugaga dhacay ka yaraaday ama jirada sababteed baa loo qorayaa waa loo kaamil yeelayaa wuxuu caado u lahaaye uu awal samayn jiray rawaahu الbخaariي الثامن عشر عنه عن جابر رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم كل معروفi صدقة wax allo wixii macruuf oo dhaniba waa sadaqad xadiid hore hadda ka aan soo marray oo iyadu tirtirinaysay baa jirto ka xasna sadaqo wey xasna sadaqa kanaa marka isagu iska soo wada duuduubay oo wax wixii ixsaan iyo khayr oo dhaniba inuu sadaqad yahay ama qof kale wuxuu ku sadaqaystaado ama wuxuu nafsiisa ku sadaqaystay buu noqonayaa rawaahu albukhaariyu wa rawaahu muslimun min riwaayati xudayfata radia allahu canhu marka waa kaan xadiidka noocan oo kale ana waa kaan yidhi lama yidhaaho mutafaq caleyhi lama yidhaaho xadiidka muttafaq caleyhi la dhahayo waa midka ay saxaabiga isku mid yahay marka laba xadiid oo xagga macnaha iskaga mida ah, ay laba saxaabi ay kala wariyeen oo marka albukhaari iyo muslim midkoodba saxaabi uu ka wariyey kaas marka muttafaq caleyhi lama yidhaha saasuu marka u ishaaraya uu leeyahay muslimna xadiidkan kada buu wariyey lakin can xudayfa ayuu ka wariyey maaha can jaabir radi allahu canhuma التaaسع عشر عnه رضي الله عنه عن جابر qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم maa min mسلmi ma jiro qof mslima yغrisu oo tallaala qarsan tallaal إlaa haddii uu jiro oo la helo qof muslimaho wax tallaalayna wax midhale tallaalay zarciguna sidoo kale waa lamid weeyaan waa imaan doonaaye kaana maa ukila minhu wax alla wixii laga cunaaba wuxuu u ahaanayaa lahu sadaqatan sadaqad buu u ahaanayaa wixii laga cunay ama midho ah ama caleen ama wax kala qasab ah wamaa suriqa minhu wixii laga xadaana lahu sadaqa walaa yarza wax kalama dhaco axadun qofna ilaa kaana lahu sadaqata sadaqa buu wax qof alla qofkii wax ka dhaca wax ka yeelo oo dhanibaba sadaqa bay u noqonaysaa rawaahu muslim wa fii riwaayatin lahu yani limuslim falaa yagrisu lmuslimu garsan insaanku ma tallaalo tallaal fayaakula minhu uu wax ka cuno insaanu walaa daabbatun walaa tayr qof bani aadama ama neef xoola ama shimbir ilaa kaana lahu sadaqatan ilaa ywmi alqiyaama wa fii riwaayaةi limuslim riwaayadan oo zarcigii iyo marka talaalkiiba isku daraysa weeyaane laa yaqrisu muslimu garsan walaa yazracu zarca fayaakula minhu insaanu walaa daaba walaa shay-un shay xasharaad quraanj wax kasta kala haato ilaa kaana lahu sadaqa warawayaahu albukhaariya muslim yaa weriya xadiidkan kada jamiican min riwaayati anasin radia allahu canhu siday riwaayatu jaabir uga wariyeen iyo riwaayatu anisna uga wariyeen wa canhu radia allahu canhu qaala ina araada banuu salima waxay dooneen banuu salima waa qabiiladu ka dhashay jaabirkan xadiidka warinayaaye banuu salima waxay dooneen an yantaqiluu inay usoo dhowaadaan qurba almasjidi masjidka agtiisa masjidkaa boosas ka bannaanaada sida riwaayada soo socdaaba sheegaysa oo markaasay waxay lahun furso weeyaane aan ku dhowaano masjidka nebiga sala allahu alayh waali wasalam oo nebiga la darisno oo aan ku dhowaano meesha meelaha aan degno fa balaga dalika rasuula allahi sal ly slam intaasuu rasuulka allay soo gaadhay fa qaala lahum markaasuu ku yidhi innahu xaalku wuxuu yahay qad balaganii inuu soo gaaray annakum turiiduuna an tantaqiluu qurba almasjid inaad rabtaan inaad usoo guurtaan masjidka agtiisa faqaaluu markaasi wuxuu dheen nacam yaa rasuul allah rasuul allah qad aradnaa dalik sidaa waan doonnay oo iyaguna marka jacaylka nebiga sala allahu alayh waali slam ay u qabaan iyo khayr kororsi ayay ka ahayd laakiin khayr khayrku inuu uga badan yahay meeshooda ay deganaadaan buu u warramayaa nebiguna sal ly slam faqaala markaasu wuxuu yihi bani salima yani yaa bani salima banu salima ow diyaarakum guryihiina joog xafadiina deganaada tugtab aahaarukum tallaabooyinkiina laydin qoraya tallaabooyinkiina markaad usoo qaadaysaan yaa la idin qorayaa eh. diyaarakum tuktab ahaarakum laba goor buu ku celiyay rawahu muslim wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxay ahayd ina bikulli khaطwatin daraja tallaabo kastaba daraja idinku jirta rawahu muslim wa rawahu albukhaariyu ayضa bimacnaahu min riwaayati anasin radia allahu canhu isaguna xadiidkan kaduna mar labaad buu iman doonaa raqam alf sita wa hamsiin ayuu ku imaan doonaa wa banuu salima bikasri laami salima wey salama maa salima waxaa ah, waxaa jirta inta laysku waafaqsan yahay qabiiladantada iyo nin kale oo isagana salima la dhihi jiray aljarmi wixii kalese waxaa wey waa salama sida abu salama iyo umu salama iyo salamatu bn alakwac iyo wixii kale waa wada salama bikasri laami qabiilaة macruufaة min alansaari radi allahu canhum wa aahaaruhum aahaartooda waxaa laga wadaa khuطaahum tallaabooyinkooda tanna waxay markaa la macno tahay oo fasiraysaa qowluhu tacaala wanaktubu maa qadamuu waaahaarahum alxaadi wاlcishruuna can abi lmundiri ubay bni kacbin radia allahu canhu qaal kaana rajulu nin baa jiri jiray oo laa aclamu aanan ogeyn rajulan abcada min almasjidi minhu nin masjidka uga fogaansha badan nin aanan garanaynin wax masjidka uga fogaansha badan baa jiri jiray waqtiga nebiga sal lla alay slam wa kaana wuxuuna ahaa laa tukhti'uhu kaanay gafaynin salaatu salaadina salaadna kama teginin masjidka kusoo tukan jiray faqiila lahu waxaa lagu yidhi ow faqultu lahu waxaan ku idhi buu yidhi low ishtarayta ximaaran tarkabuhu fi aldalmaa'i wa fi ramdaa bal ka waran haddaad iibsata dameer aad soo fuushay habeenka mugdiga iyo maalinta cagagubka ah aad soo fuusho fa qaala markaasu wuxuu yidhi maa yasurunii igama farxiyeen oo maanan jeclaysteen ana manzilii ilaa janbi اlmasjid gurigaygu inuu masjidka dhinaciisa ahaan lahaa maanan jeclaysteen innii uriidu anigu waxaan rabaa an yugtaba lii in la ii qoro mamshaaya socodkayga ila masjidi masjidka aan usoo socdo wa rujuucii iyo noqodkayga idaa rajactu ilaa ahli markaan ciddayda ku noqdo tallaabooyinka ay saaban tirsanaya xsaabanayaayo maana jeclaad in mas kusoo dhowaado faqaala rasuulu llahi sala اllahu alيyه waliy slam rasuulka allah wuxuu yidhi qad jamaca allahu laka dalika kullahu alla intaasoo dhan waxa u kaa qaray tallaabooyinka intaad soo socoto intaad sii socotaba alla waa kuu qorayaa rawaahu muslim isna wuxuu ku imaan doonaa alf وamsa وamsiin buu ku imaan doonaa wa fii riwaayatin ina laka ma اxtasabta adugu waxaad leedahay waxa aad xisaabatay waad leedahay alla waa ku daayay alramdaau alardu alatii asaabaha alxaru shadiid waa dhulka cagagubka weeyaan dhulka kuleel daran intuu qabtay kululaatay yaa ramdaa la yidhaahaa الثاني والعشhرون عن أbي محمد عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله عنهma qاaل qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka allah wuxuu yidhi arbacuuna khaslatan afartan walxadood oo aclaahaa ta ugu sarraysa ugu weyne ay tahay maniixatu lcanzi fi maal ah ri la ismaaliyo oo la yidhaaho cid xooluhu ka guran yihiin la yidhaaho ku cadaysta carruurta ugu cadaysta la yidhaaho da-dantada ka maala baa jirta taasi ugu sarraysa inta kalena kasii wada yar tahay maa min caamilin qof camal falaa ma jiro yacmalu ku camal fala bikhaslatin minhaa walax ka mid ah mid un hadduu kasii badan yahay waaba uga sii fiican yahay rajaa'a hawaabihaa rajayn uu rajaynayo hawaabkeeda iyo wa tasdiiqa mawcuudihaa muxuu ahaa rumayn uu rumaysan yahay wixii loogu yabo loogu ballan qaaday ajrigii loogu ballan qaaday ma jiro qof sidaasi ilaa haddii uu jirose adkhalahu allahu biha aljanna alla jannaduu ku gelinayaa rawahu lbukhaariy bukhaari baa wariyey wuxuuna ku imaan doonaa mar dhow buu imaan doonaa hamsumiya waaxid wa hamsiin buu ku imaan doonaa marka toddobaatan walxadood oo rimaalihi ugu weyn tahay oo waxaa jirta qof alla qofkii mid kamida qabsadaba alla uu jannada ku gelinayo almaniixatu an yucطiyahu إiyaaha liyأkula labanaha ثuma yaruddaha ilayhi kaasaa maniixada la yidhah waa kan ismaaliya weeyaan الثالث والعشhرون can cadiy bni xaatimin radia allahu canhu cadiy bni xaatimin aطaa'i radia allahu canhu qaal samictu nabiya sala allahu alayh wala slm rasuulka allaan maqlay yaquul isaga oo leh itaqu naara walow bishiqi tamra naarta ka gaashaanta oo wax iska xijisiiya walow xabad timira jeexeedba ha ahaade xabad timira jeexeed muskeedba ha ahaadee wax alla waxaad baxsataan oo dhanu wuxuu idiin noqonaya wax gabaada oo naarta aad kaga buu idiin noqone naarta wax iska xijisiiya wax iska sii horreysiiya متفق عليه وفي رواية لهma عنه يعني عن عدي رضي الله عنه قال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم maa minkum min axadin idinka idinka mid ma aha qof idinka mid ma aha ilaa sayukalimuhu rabbuhu rabbigu uu la hadli doonaa qof walbaba laysa baynahu wa baynahu tarjumaan isagoo isaga iyo alla ayna u dhexayna wax afceliyi toos buu qof walbaba alla ula hadlayaa fayandura wuxuu fiirin doonaa aymana minhu dhafiisa midigta ah kolka lasoo horjoojiyo falaa yaraa ilaa maa qadam wuxuu hore marsaday camalkiisa ama wax kale arki maayo wayanduru ash'ama minhu dhanka kan bidixeeyaba haddana fiirinayaayo falaa yaraa ilaa maa qadam wayanduru bayna yadayhi hortiisana waa fiirinayaa falaa yaraa ila annaara tilqa'a wajhi naarta oo ka soo horjeedo hortiisa a mooyaane wax kale ma arkaayo isagay naarta isku bannaan yihiin wa haddoona wax iska horraysiinin faataquu nnaara walow bishiqi tamra naarta ka gaashaanta walow xaba timira jeexeedba ha ahaadee faman lam yajid qofkaan helinna fabikalimatin طayiba erey wanaagsan erey wanaagsan oo dadkaas marka masaakiinta ah u imaanaya iyo maaweeli ada raalliga ahaada maanta wax iga cuntaayba wax soo geliyo waa idin waa idin siin doona waxa sidaas uu yidhaaho xadiidkan kada marka isaguna saddex mar oo kale ayuu soo noqon doonaayo afar boqol iyo shan shan boqol afartan iyo lix lix boqol sagaashan iyo saddex nambaradaasuu kusoo noq noqon doona in sha allah الرابع والعشhرون عن أنس رضي الله عنه qال qال رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم إن allaha layرضى عن العبد alla wuxuu addoonka kaga raali noqdaa an yaأkula الأكلة inuu hal mar wax cuno fayaxmadahu calayha uu alla ugu mahadnaqo hal maro isagoo gaajisan duucan alxamdu lilah yidhaah si qalbiga u yidhaaho buu alla kaga raali noqdaa aw yashraba sharba ama hal mar inuu cabo biyo iyo wax lamida uu cabo fayaxmadahu calayha uu ugu mahadnaqo alxamdu lilah ilaaha rawahu muslim isna wuxuu ku iman doonaa raqam alfa ulumiya sita wa tisciin bifatxi lhamza akla haddii la yidhaaho waa masdaru mara la yidhaaho hal mar hal mar cunideeda wey wuxuu leey wa hiya algadwatu waa hal mar qadaynta aw alcashwa ama hal mar cashaynta weeyaan laakiin haddii la yidhaho ukla la yidhaaho waa wixii la cuno luqmada weeyaan alkhaamis walcishruun can abi muusa cabdillahi bni qays alashcari radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alيyh wali slama qaal calىa kuli muslimin sadaqa qof kastoo muslimaba sadaqad baa dushiisa saaran sidii aynu soo marray axaadiidtii afarta ahayde mxa aynu soo marray oo kale weeyaan abu darri iyo caaisha iyo abu hurayra iyay warinayeen qaala markaasuu wuxuu yidhi abu muusa ku yidhi nebiga sala allau alayh waali wasalam ara'ayta in lam yajid haddii aanu helin wuxuu sadaqaysta bal ka waran qaala yacmalu biyadayhi fayanfacu nafsahu wayatasabaq wuu shaqaynaya gacmihiisu ku shaqaynayaayo markaasuu naftiisana anfacayaayo dadka ka kaaftoomayaa waa isla qaysanayaana sida saxaabadii aan soo marray xadiidkii abu abu mascuud alansaari radia allahu canhu uu ku sheegay ee xamaalin jireen ay sadaqaysan jireen qaala ara'ayta in lam yastadic ka warran haddaanu karinna u shaqayn karinna uu daciif yahay qaala yuciinu da alxaajati almalhuuf wuxuu caawinayaa qof dhibaato haysato oo qayshanaya almalhuuf yani almustakiif marka wari soo gar wari la qabtaay wari caawiyay saas deh qaala markaasuu ara'ayta in lam yasad haddaanu karinna taana ka tabaryar yahayna qaala yaamuru bilmacruufi aw ilkhayr khayrku dadka farayaa buu yidhi mase macruufku farayaa buu yidhi qaala ara'ayta in lam yafcal haddaanu yeelinna qaala yumsiku can ishari sharka uu ka joogsanayaa fa sadaqatun sadaqad wey naftiisay sadaqad ku tahay oo naftiisa ku sadaqaystay muttafaqun calayh marka qof aan wax khayra samayn karayninu ma jiro waxa ugu yar inuu dhibkiisa dadka ka ceshado baabu اliqtisaadi fi lcibaada iqtisaad dhexdhexaysiga ayaa la yidhaahaa cibaadada oo si tartiiba ah loo cibaadaysto oo aan la isku dilin oo wax nafta dhibaato u keenta aan lala imaanin aanaan la fudaysaninoo aan mxu cibaadada aad loo yarayn marka si dhexdhexaada ah oo wadi karo oo daa'imi karo uu cibaadaysa u wato qaala allahu tacaala طaha ma أnزlnaa عalayka الqur'aana litashqى maa أnزlnaa عalayka الqur'aana qur'aanka kuuguma anaan soo dejinin litashqى inaad dhibooto inaad dhibooto isdhibto ma anaan kugu soo dejin wa qaala tacaalى yuriidu اllahu bikm اlyusra walaa yuriidu bikm اlcusra alla wuxuu idinla rabaa dhib la-aan buu idinla rabaaye shida idinlama rabo shida alla idinlama jecla hasidaynina marka وعn caaئiشhaةa رadي الlه عanهa أن النبya slى الlه عليه وaلي وsلم dakla عalayha wuu usoo galay nebigu slى الlه عليه وaلي وsلم wa cindaha امrأaة iyadoo haweeney ay la joogto haweenayduna waxaan filayaa in la dhihi jiray khawla binti tuwayt radي الlahu عanha buu usoo galay qaala markaasuu uhi man haadihi tani waa tuma haweenayduna waa tuma qaalat markaase waxay tihi caaisha haadihi fulana tani waa heblaayo oo tadkuru min salaatiha salaadeeda waxay ka sheegaysaa kada kada kada yani habeenka salaatuleylkiisa u tukato ayay iiga warramaysaa salaad badan bay sheegaysaa riwaayo kalena waxay dhahaysaa walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa